kitaabu ahaara humaa طahaarataani ima min xadaث kama qad ajmacuu waima min khabaث طahaaraة اlaxdaaثi gusl wawudu uma tayamumun licudni yacridu fayajib اlwuduءu liلصalaaةi wanaxwiha mima qariibayaati wainamaa yaصixu in kaana qusil waصaxaxa الnucmaanu kayfamaa wujid wasuna fi الطuhuuri bismi اllaahi وأحمد ألزم غير الساهي والغسل للكفين قيل مستحب والغسل للكفين قيل مستحب وقيل ذا عن مالك عند الريب والظاهري بعد نوم ألزم وأحمد عن نوم ليل فاعلم وسن الاستنشاق كالمضمضة ووجب لأحمد فأثبت والوجه أوجب غسله من أذن لأختها ومنبت لذقن وما وراء العذار قيل ما دخل لمالك وما على هذا العمل ومنه شعر لحية وما دخل نعم ومنه شعر لحية وما دخل فيه لدى النعمان ما من هنسدل وسن تخليل الكثيف وكره لمالك وعنه حتم فانتبه ولتغسل الأيدي مع المرافق وقيل لم تدخل ولا توافق وامسح جميع الرأس والفرض سقط للشافعي بمسح شعرة فقط والربع يكفيك لدى النعمان وما كفت لديه أصبعان ومن يكون أحمد إمامه يكفيه مسحه على العمامة ومسح الأذن واجب لأحمد والماء غير الحنفي جددا بدلين بيت كاسي والله سبحانه waxyaalaha qaarkood oo tacbiiraad ay galaan saan idii sheegay xalay waxaa laga yaaba daliqaaga raggii joogay saddexda saddex qaybood marka loo qabiyo kitaabka uluska hore tacdiilaad badan baa ku jira waa la muraajiciyey labada sulusee dambe muraajaco deg degaa la muraajiceeyey laakiin muraajaco markaa waxa weeyaan ta'aniyo oo aayar aayar oo loo fiirsanayo oo lama muraajacaynin waana ta idinka doonaya insha allahu tacala inaad keentaan tacdiilaadkeed iyo hore maaratay aan ugu sii baraarujina arrintaasi marka tacdiilaad badan baa jira qolyaha markaa hadda nuskhada loo madbiceeyey tacdiilaadkaasi badankoodu way ugu yaalaan laakiin abcaadka dabcadii hore aan keennay ee maarata waxaweyan kitaabkii caadiga u madbacaysnaa dadka haysta tacdiilaadkaa way qoran doonaan insha allah kanaa ka mida marka markiisa hore wuxuu ahaa wasunna masxu ludni laakin axmadu أوجب والجمهور ماء جدد يمكن waxa laga dhigay ومسح الأذن واجب لأحمد والماء غير الحنفي جددا وإن تثلث غير مسح فحسن والشافعي تثليث هذا المسح سن ثم اغسل الرجلين للكعبين وخالف الشيعة أهل المين ورتبا فروضه كما يجب والمالكي والحنفي قال استحب ثم الولاء واجب فتابعي إلا لدى ابن ثابت والشافعي وساقط وجوبه عمن نسي وعاجز لمالك بن أنس كتاب الطهارة هما طهارتان طهارة والله طهارة أمي هما ظننا طهارتين كما ونقونيس waa iska dhacda raduhu inuu damiir noqdo khabarka u noqonayo hiy dunya taqulu bimili fiiha iyo wixii lamidka inamaa hiya xayaatuna dunya inama yani inama alxayaatu markaa waa saas oo kale yani waxa weyaan ahaaradu waa labadaa ahaaro ima min xada in ay noqoto mid markaa xada laga ahaaro qaadanayo kamaa qad ajmacu say ku ijmaaceen ima min kaba ama mid markaa kaba laga ahaaro aado marka kama qad ajmacuudu waa huma ahaarataaniga u taalaayo yani waxa weeye taqsiimkan de waa lagu ijmacsan yahay maaha labada mid ahaanun baa lagu ijmacsan yahay maaha ahaarat lxada iyo ahaaratu lkaba labadaasun bay noqonaysa ahaaratu laxdaai guslun wa wudu uma tayamumun licudrin yacridu ahaaradii marka axdaata xagga xadadka khusaysay waa gusli iyo weysu iyo tayamum tayamumkaasoo licudrin yacridu cudurdaan yimi daraaddii isagu markaa loo jideeyey markaa xadakii isaga waa gusli iyo wudu iyo tayamum amaa khabakii isaga waa isaalatu najaasa way noo iman doonaa tayamumna ma laha ilaa cinda alxanaabila xanaabiladunba isaalatu najaasaha waa loo tayamumi karaa yidhi haddii uu suuroobi waa wuxuu yihi fayajibu lwuduءu lisalaati weysadii dee waajib weyaan xukunkeedu xukunkii weysadu waa waajib lisalaati bay iyo wanaxwiha salaada iyo wixii lamidka ah marka maxadadkaa waajibiya ma salaadan iyo kuwanaa waajibiya kolley halkaa khilaaf iska lafdi u badanaya ayaa ku jira waxa weyan qofkii aan mutawadi ahayn aan weyse qabin markii uu salaad doonayo ama wax lamid ah weysadii waajib bay noqonaysaa waxyaalaha lamidkiina mimaa qariiba yaati waa kuwaasoo dhowaan iman doonoo dee waxyaalaha weysada loo shardiyo wainamaa yasixu weysadii waxay asaxaysaa in kaana qusida haddii mid loo qastay uu ahaa oo niyo niymarafilxadai wax lamid ah mid markaa lagula yimid wasaxaxa nucmaanu abu xaniifa raximah llahu tacala isagu waa tasxiixiyey kayfa maa wujida si alla sidii loo helaba inay markaa weysadu ansaxayso ayuu isagu qabaa yani ama hala niyeeyo ama yaa la niyeynin markaa wasaxaxada waxay isu yihiin qofkii intuu kubad soo ciyaaray iska yimid ee mayrmayro is yimid kadibna xubnihii weysada oo dhanba dhaqay wuu weyse qabaa ma la odhanayaa mise lama odhanayo xanafiyadii maxay leeyihiin waa weyse qaba korduu intiiba mayray ninkaasi wuu weyse qabaa jumhuurkiina waxay leeyihiin ma ninkaasi ma weyse qaba ma niyeysanin marka waxay markaa salka ku haynaysaa weysadani macquululmacnaabaa mise waa tacabudi maxdiya jumhuurku waxay leeyiin waa tacabudi maxdiya sidii tayamumka oo kale markaa niya lagala maarmaa xanafiyaduna waxay leeyihiin tacabudi maxdiya maahe waa wax aan fahmi karno waa isnadiifin waysadu qofkana waa isnadiifiye laakiin wuu dambaabaya wasaxaxada halkan la cabiray wajawaza lama wasaxaxa nucmaanu xanafiyadu waxay leeyihiin haddaanusan niyaysanin arrintaa wuu ku dambaabaya maxaa yeeley imtisaalkiibaa maqan yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila asalaati faqsiluu wujuuhakum waaydiyakum ila almaraafiq laakiin eh, waxa weeyaan dembi uga badbaadi maayo weysadaasi lakiin hadduu salaaddii ku tukado salaaddii waa ansaxaysaa wey wuxuu yihi wasuna fi uhuuri bismi illaahi markii markaa waxaan la tahaaro qaadanayo ama maydha ha noqote ama weyse ha noqotee waxaa la sunneeyaa bismi illaahi in la yidhaahdo wa axmedun imaam axmed alzama hayra saahi kii aan ilowsanay uu ku waajibiyey kii ilaawe wuu iska dhaafay lakiin kii aan ilaawin ee xasuusnaa wuu ku ilzaamiyey xadiidka daciifka ku saarooray daraaddii xadiidka axmed wuu daciifinaya laa yahbutu fiihi shayun isagaa leh laakiin dee haddana asal buu haystaayo wixii mar haddii xadiid ku soo arooray xadiidkiina aynaan lahayn boqolkiiba boqol waa khalad ila marka xadiidkii la daciifinaya macnaheedu maaha nebigu ma odhana waa been abuur ma ah marka way dhici karaysaa inuu hadalkii nebiga yahay buuli marka marba haddii arrintan ay soo aroortay haddaad isxasuusan tahay ha ka tegin haddaad ka tagto waysaas inay mujzi tahay inaanay mujzi ahayn baa laga yaabaayo anigu waa mujzi kuma odhanayo waa wayse kaa gudaysa kuma odhanayo marka waa asal uu leeyahay xadiidka daciifkaa ah in eh, maarata waxa suwar uu maarata madhabkiisa ku jirta uu qaato wuxuu yihi wاlgaslu lilkafayni qablu mustaxab walgaslu lilkafayn labada gacmood in la maydho qablu yani weysada horaanteeda ama ahaarada horaanteeda mustaxab yani weysadii weysada horaanteeda in markaa la maydho labada gacmood arrin mustaxaba wey wa qiila la yidhi daa arrinkani can maalikin maalik xaggiisa markaa laga fiiriy waa laga soo wariye la eego cinda riyabi wey waa markii shaki uu markaa joogo markaad gacmahaaga tahaaradooda ka shakisan tahay ayaad saddexda jeera gacmaha la maydho aad dhaqaysaa baa maalik laga soo naqliyey laakiin waa can oo waad arkaysaa madhabkiisu waxa mar walba waa mustaxab madhabka maali jumhuurku mu waafaqsan yahayo mar walba waa mustaxab laakiin arrintani waa arrin markaa la sheegayo riwaayo markaa imaam maali laga soo guuriyo wuxuu ihi wاaahiriyu abcan markaa arrintan xagga shakiga in arrintan maali yan laga shak ibnu rushdi un baa ku arkay isagoo saa u dhigay ibnu rushdi baa yidhi imaam maalik agtiisa waa cinda shaki fii ahaarati اlyadayn laakiin kutubta maalikiyada marka aad fiirisid waxay khilaaf iyagu ay ka eegayaan khilaaf ah labadan gacmood ee la mayrayaa ma isnadiifin ba mise waa cibaado marka waxay leedahay gacmahaagu ay wasakhaysan yihiin najaasaba maaha hadday wasakhaysan yihiin inaad maydho waa sunne laakiin haddii aanay wasakhaysnayn iska nadiif yihiin miyaa lagaa doonaya mise lagaama doonayo khilaafka ku jira bay buleey lakiin ibnu rushdi si kale u dhigayo waa marka laga shakisan yahay buui ahaaradii inay najaaso leeyihiin iyo in kale isagaa markaasa udhigay lakiin maalikiyada kale intii aan ka arkay qaabkaa kale u dhigaya wuxuu yidhi wاaahiriyu bacda nawmin alzama aahiriyu faqiihii aahiriga ahaa marka marka aahiriyu laleeyahay maaha in daawuud keligii la sheegaayo yani waa saasoo kale washaaficiyu baa ku imanaysa waa qofkii shaaficiga ah waa qofkii aahiriga ah wadaahiriyu qofkii daahiriga ahaa alzama wuu waajibiyey qasligaasi labada gacmood la maydhayo bacda nawmi hurdo dabeed hadday tahay hadduu qofku hurdo ka soo kacay waa waajib buu leeyo amarkii xadiiska abu hurare ku jiray ayuu dee daahirkiisi isagu ku xambaaranaya wa axmedun axmed can nawmi layrin yani awjab alzama wuu ilzaamiyey can nawmi layrin hurdo markaa habeen buu ka laazimiyey wey canta haddaad doontaan bimacnaa bacda waad ku macnay bacda nawmi layrin yacni waxa weeye hurdo habeen dabadeed ayuu ilzaaminayaa axmede faclaman isaguna warkaasi ogsoono marka xanaabilada iyagu maxay leeyihiin haddii uu qofku hurdo ka soo kacay hurdaduna hurdo habeen ay tahay waa ku waajib labadii gacmood inuu maydho waysada ka hor waana ahaaro mustaqila bay leeyiin oo madax bannaan oon waysada ka mid ahayn waysada ka mid maaha waa ahaaro sideeda u mustaqila sida istinjada oo kale qofkiiu habeennimo seexday baa laga doonaya oo idastayqada axadukum faina axadakum laa yadri ayna baatat halkaasay habeennimada ka soo saareen wuxuu yidhi wasuna listinshaaqu kalmadmadati wa wajaba liaxmedin faahbiti wa sunna waa la sunneeyaa alistinshaaqu sandaarsigii kalmadmadati sida luqluqashadaba loo sunneeyo oo kale wa wajabaa liaxmedin labaduba waajibba u yihiin axmede faahbiti qowlkaa isagana sug marka waa maxay istinshaaqii laba qowl baa ku sugan madmadadiina laba qowl baa ku sugan sandaarsigii axmed waa waajib buu leeyey jumhuurkuna waa sunay leey luqluqashadiina axmed waa waajib buu leeyey jumhuurkuna waa sunay leey marka waa labadaa qowl u laakiin marka qaarkood marka la ysku qabto baa qowl saddexaad soo bixi karaayo daahiriyadii oo istinshaaqana waajibinaysa madmadana aan waajibinayn laakiin ma aha qowl qowl marka madmado la joogana waa laba qowl oo xanaabiladaahiryadii eh, jumhuurkay la socdaan marka istinshaaqka la joogana waa laba qowl uun oo daahiryadii waxay la socdaan uun xanaabiladun bay la socdaan markaa waxba looma baahan in gaar loo sheego wuxuu yidhi wlwajha awjib gaslahu min udni liukhtiha wamanbitin lidikni wlwajha awjib wlwajha wejhiga ayaan markaa u qastayahay awjib haslahu waxaad waajibisaa maydhigiisa min udnin liukhtiha xaaluu yahay markaa wejhigu mid markaa laga soo bilaabayo dheg ilaa dhegta kale laga gaadhay wamanbitin o min manbitin xaaluu yahay mid markaa laga soo bilaabayo manaabit shacri ra'si wey halkii madaxu uu ka bilaabmayey lidiqni ilaa lafdi garhka ee hoose laga soo gaaray xaggii tuubka waa xadkii markaa wejhiga xadkiisina waa intaas intaa in la maydhayo iyaduna dee aayadana waa ku sugan tahay waana loo isku raacsanyay haddaba wuxu uhi wamaa wara alcidaari qiila maa dakal limaalikin wamaa calaa hada alcamal wamaa wara alcidaari cidaarka waxaa ka dambeeya cidaarku waa meeshan dhegta ku aadane soo yar taagan timaha ku yaalla ee garhka ka mida ee qofka malaha hareedna waa la yidhaahdo qofka marka ugu horraysa intaan weli garhku kusoo dhigin inta yaree soo dheeraada timahaasaa cidaar la yidhaahdo timaha haddaba cidaarka la yidhaahdo waxa ka dambeeya waxa ka dambeeya waa maxay waa cadaan yaroo dhegta iyo timaha u dhexeeya meesha yaree bannaan ee dadka qaarkood bannaanaysa u dhaxaysa cidaarka timaha ku yaallo sudqiga meeshan ay qaarkood ku fasiraan oo halkan ah iyo dhegta bannaankaa u dhaxeeya ayaa waxaa la yidhi qiila waxaa la yidhi maa dakhala limaalikin imaamu maalik madhabkiisa marka lagu socdo ma soo gelaya wejiga wejiga halkaa cidaarka ayuu ku joogaa caddaankaa yaree ka dambeeya kuma jiro waa la yiri laakiin waa qiil uune maaha madhabkiio wamaa cala haada alcamal mid markaa lagu dhaqmay oo camalku isagu uu ku dureeray ma aha wa minhu waxaa ka mida wejigii shacru lixyatin timihii garhka timihii garhka oo caaridaynkiina maarata iyaguna la socdaa waa ka midoo wejigiibuu ka mid yahay wamaa dakhala fiihi laakiin kuma jiro wejiga lada nucmaani abu xaniifa raximah llahu tacaala agtiisa maa minhan sadal man sadala minha min alixyati wey maa kii in sadala dhaadhacay oo minha garhkii ka mida garhka soo dhaadhace hoosu soo dheeraadaa de waa kaygan oo kale ka mid ma aha abu xaniife raximah llahu tacaala agtiisa wejigii ka mid ma aha saa daraaddeed intaa kale haddaad maydhood intan iska dhaafto de waxaan wejigii ahayn baa meeshan aad ka tagtay wejiguunbaa waajib ahaa wax dhibaatay maarata halkaas shaaficiyaduna waa qowl oo dee adharka ahaa in daahirulixya alkafiifa la maydhayo marka laakiin labadii madhab ee kale maalikiyadii iyo xanaabiladii iyo shaaficiyadii muctamadkii intuu waxay leeyihiin mayane waa ka waa in daahirkaa garhka waxa weeye hadduu kafiif yahay isagana waa in daahirkiisii la maydo hadduu khafiif yahayna daba soo gelaya isagoo hadal male wuxuu ihi wa minhu shacru lixyatin baa ka mida markaa wejigi wamaa dakala fiihi lada nucmaan markaa dee salka ku haynayna fahmaysaayo maxaa weji la yidhaahdaa maxaa weji la yidhahdaa garhku garhkaasi ma ka mid yahay jumhuurkii haabay leeyihin mar hadduu meeshii uu daboolay isagii meeshii ka soo baxay wejigii ka soo baxay tima cufama meeshii ku yaalla uu yahay qaybtaa wejigaa yuu ka noqday markaa wuu soo gelayaa bay abu xaniifana ma soo gelay wa sunna waxaa la sunneeyaa takhliilu lkaiif garhkii cufnaa in biyihii la dhex geliyo waa sunne wa kuriha limaalika maalik agtiisa isaga waa karaahiyo oo de xadiidka sixadiisii baa de hadal ku jiraaba markaa imaa maalik waxa u arkay markii la weydiiyey nooc markaa takalluf ah oo aan dadka la farin ayuu arkay wa waxaa kale oo laga soo guuriyey imaam maalig inuu waajib ayaa takhliilkaas biyaha gudaha la geliyo inay waajib tahay lafteedana waa laga soo guuriyey fantabih arrinkaa ku baraarugsano u ha dhayalsanin qowl baaba odhanaya waa waajib wuxuu yidhi waltuqsal ilaydi gacmihii hala maydho de waa iyaguna waa rukni ka mid ah weysada maca almaraafiqi iyadoo xusulladiina ay markaa la socdaan iyagana waa la maydhay wa qiila qiil lam tadkhul mayane ka mid ma aha muxuu ahaaye mirfaqaynkii mirfaqaynkii intii la maydhayay waajibulqasliga ahaa ka mid maaho maxalulwujuubkii ma aha qiil baa oranaya qiilkaa markaa cid leh halkan laguma sheegin wuxuu markaa ibnu rushdi ka sheegay maalikiyada qaarkood iyo daahiriyada ayuu ka sheegay marka maalikiyada qaarkood waa lagu soo naqliyey oo maalikiyada qaarkood inay saa yirahdeen waa la soo naqilay laakiin daahiriyada kolley maxalluhuna ma qorin isaguna siduu sheegayo maxalluhu de waa kan mirfaq waa laba lafood oo markaasan isu dhaafaya weeyi marka wuxuu leeyahay laftan xagga dhudhunka ka timid darafkeeda in la maydhaa waa waajib marka haddii darafkeedii la maydho mirfaqii la maydho marka halkaa kama soo harhayaan marka bacdu maalikiya ayuunbaa iilka yeelanayabaa markaa ay noqonaysaa khilaafkeeduna ila maraafiqi ilaada wixii ka dambeeyey soo gelaya mise ma soo gelayo halkaas uu salka ku haya wamsax jamiica ara'si buu yidhi madaxii intuu maaratay dhammaantiiba masax waa waajib in la masaxaayo waalfardu saqata fardigu wuxuu ku dhacayaa lishaaficiyi shaafici agtiisa wuxuu ugu dhacayaa bimasxi shacrati faqat tin haddii la masaxo ama qolooyinka qaarkood shaaficiyadu ay soo tacliiqi halkaa waxay yidhahdeen maratay fardu saqط lishaafiعi bibacdi shacratin faqad waana sax bibacdi shacrati way noqonaysaa laakiin masxitaankaasaan iska dooranayo bimasxi shacrati ama qadrihaa weeyaan yani waa muطlaqu lmasxi wey wax un masaxaad la odhan karo ayaa shaaficiyada agtooda uu markaa mas fardigii uu ku dhacaya warubcu yakfiika lada nucmaani abu xaniife agtiisa rubuc baa kugu filan madaxii intaad afar meelood uqaybisa dhan qayb masaxdo waajibkii waa kaa dhacay wamaa kafat ladayhi usbuucaani abu xaniife agtiisa laba faro haddaad ku masaxdo rubuci ama aad madaxoo dhanba laba farood ku masaxdo kaafi ma aha marka masxu raasi laba dhinac baa laga eegayaa mamsuuxa iyo maasixa alcudw almamsuux jamiicuhu miyaa la masaxayaa mise qayb baa la masaxayaa xanaabilo iyo maalikiyo laguma sheegin halkan soo halka horay ku jiraan markaa iyagu waa masax jamiica raas intan dambe laga saaray mooyo halkaas iyagu gelaya maalikiye iyo markaa xanaabilo waxay leeyihiin madaxa gebigiisa waa la masaxaya aayaddana way ka fahmayaan ficilkii nabigana waa qaadanaya shaaficina wuxuu leeyahay ma qayb un masaxaad la odhan ayaa la masaxaya isaguna aayaddana waa qaadanaya xadiidka nabigana alayh salatu salaam waa uu qaadanayaayo isaguna waxbuu isu geysanaya de waxa weyaan qofkii adaad madaxii adaad saa yar tiraahdo madaxaan u salaaxay baad odhanaysaa ama madaxiisaan maarata de intaad salaaxdayna waa in yaroo kooban soo ma halkaasu markaa isagu marka fiiray abu xaniifa raximah llahu tacala isagu rubuc ayuu qaatay isaguna ku rubca haddaba ka soo saaray rubca wuxuu ka soo saaray xadiidkii masaxa binaasiyatihi wa cala alcimaam nebigu alay sl slam naasiyadiibuu masaxay cimaamadiina madaxuba waa afar qaybood annaasiyatu wاlqadaalu wاlfawdaan waxa weyaan intan inagu aynu fooda u naqaano oo naasiyada ah iyo qadaadka qaybta damba ah iyo labada dhinac afartii dhinac dee dhinac masaxay wui nabigu calayhi salaatu wasalaam marka naasiyadu waa intaasoo waa rubcu marka in rubc lagu kaaftoomi karo ayuu halkaa uu kala soo baxay dhinac kale maxaa waxaa lagu masaxaya miyaa la xadidaya xanafiyadu waxay xadideen waxa lagu masaxaya way xadide oo waxay leeyihiin maasixu waa inaanu saddex farood ka yaraan waayo wixii madaxa lagu masaxaya waa gacanta markaa gacanta ku masaxa wey gacmihii baa lagu masaxayay asalku saasuu ahaa gacantii markaynu laba u qaybinno dee laba farood iyo bar bay noqonaysa markaa barhkana waa layska kamilaaye saddex farood iyagu had iyo jeer wax ag qaataan way inooga iman doontaa dawaafka inooga iman doontaa rabyul eh, maaragtay waxa weeyaan eh, jimaarka way inoogu iman doontaa had iyo jeer agarka waxay raaciyaan maaratay waxa weeyaan kulliga aqalkana waxba la-aan bay ka soo qaada marka gacantii eh, kale barhkeed wax ka yar haddaad ku masaxdo nin aan waxba masixin bay soo qaadeen waxba gacantiisi ku masixin haddii aad saddex markaa farood ku masaxdana gacantii o qof ku masaxay ayay marka lakiin jumhuurku waxaa may eegin qofku wuxuu doonaba ha ku masax haduu doono dee maaratay qori uu qooyeyba ha ku masaxa gacanta maaratay madaxiisa inuu madaxii u masaxa laga doonaye inuu gacan ku masaxo marka horeba shardi may ahayn bay wuxuu yidhi wamsax jamiica ara'si walfardu saqط lishaafici bimasxi shaaratin faqط wاrubcu yakfiika lada nucmaani wamaa kafat ladayhi usbucaani marka isaga laba farood uguma filo waman yakunu axmedu imaamah yakfiihi masxuhu cala alcimaama qofkii imaamkiisu uu axmed yahay yani ciddii markaa axmed qalidanaysa wey yakfiihi masxuu cala alcimaam inuu maaragtay waxa weeyaan uu masaxo cimaamadda iyaa ku filan oo madaxii hadduu doona aanu waxbaba ka masixin iyadana markaa dee maaratay riwaayaadka xadiidka muqiira ayaa markaa uu xujaysanaya jumhuurkuna waxay leeyihiin waxaa isku mid bay ka soo qaadayaan oo cimaamada la sheegayaa waa xaggii takmilada eh ma aha in isagoo madaxii waxbaba masixin oo cimaamadiii oo keliya masaxay ma aha bay leeyihiinoo way isku fasirayaan wuxuu yidhi marka hore waxay noo qornad wasunna masxu ludni laakiin axmedu awjaba waljumhuuru maa anjadadu wasunna masxu ludni dhagaha in la masaxo iya sunnaa laakiin axmedu awjab laakiin axmed waa waajibiyey in dhagaha la masaxo waa masale taasi oo dhagaha masaxadoodii laba qowl baa ku sugan qowl odhanaya waa waajib iyo oo xanaabiladu ay qabto iyo qowl odhanaya waa suno jamaahiirtu ay qabto xanaabiladu markaa ama ha yidhaahdaan madaxay ka mid tahay ama ha yidhahdaan waa waajib mustaqil ah labada kay doonaanba ha yidhaahdaan aludunaani min ara'si in nebigu u masaxay waxyaalahaasay haystaan jumhuurkuna inaan dhagaha aayadda lagu sheegin bay haystaan waxyaalihii waajibaadka ahaayee weysadana dee aayaddaa lagu sheegay madaxay ka mid tahay hadii la yidhahdana dee qolyahan xanaabilada iyo shaaficiyada marka horeba madaxa in la wada masaxo waajib kamay dhigaynin masalada labaad waa tanuu yidhi waljumhuuru maa anjadadu jumhuurku biyihii way u soo cusboonaysiinoo biyo cusub iyay u soo qaadayaan dhegihii marka jumhuurkaasi cidday yihiin inoogu sheegin haddii nadmiga aad ku aragto jumhuurtu saasay qabtaa ama almala saasay qabaan wax kalena aan la sheegin waxaad ogaataa afarta madhab wixii u muctamadka ahaa inuu sidaa yahay aljumhuuru lagu sheegay cidda khilaafsani ama afarta madhab wax ka baxsan bay noqonaysaa ama afarta madhab dhexdeeda qowl ama wejhi ama riwaayo ku jirto oo laakiin aan afarta midna muctamad ahayn ayay noqonaysaa halkanna dee way jiraan qolyaha qaarkood oo yidhi biyo cusub loo soo qaadi maayo ee waxa weeyaan biyihii hore ee madaxa ayuunbaa lagu masaxaya oo yacni qowl markaa ku jira madhabtan markaa waxa weeyaan xanafiyada iyo ayuu ahaa qaarkoodna ay rajaxeen nadmiguna markaa hore saasuu ku raacay laakiin ibnu caabidiin xaashiyat ibnu caabidiin imaam kale radd اmukhtaar calى duri اmukhtaar ayaa isagu masalada taxqiiq ka galay waxaanu soo saaray madhabka xanafiyada sida muctamadki inay tahay in dhowuu biyo cusub u baahanye marka hadda tana nadmigii waxaynu u baahanay in xanafiyadii aan gaar uga saarno oo aan sheegno iyagu inay biyo cusub dhagaha u soo qaadayaan deetana wuxuu noqday wa masxuludni waajibun liaxmada dhagaha oo la masaxaa axmed bay waajib u tahay laakiin dadkii kale waajib uma aha dadkii kale waajib uma ahe sunno ayuunbay u noqonaysaa marka sunnay u noqonaysa hadii halkaa laguma sheegin halkana waa lagu sheegay laakiin waxaan istidhi de waa layska fahmaya maadaama tan kalea ka muhiimsan xanafidii gaar loo sheega ka muhiimsane inay jumhuurkii dhagaha masaxadoodu sunno u tahay waa layska fahmaya halkaasaa layska ictimaado walmaaa hayruulxanafiyi jaddada wixii aan xanafi ahayn biyo cusub ayuu dhagaha u soo qaadayaa markaa laakiin xanafiyadii iyagu waxay leeyihiin sidaa ibnu caabidin uu taxqiijiyey biyo cusub loo soo qaadi maaye wixii madaxa ka haray ayuunbaa lagu masaxaya saddexdii madhabee kaleba waa u soo cusboonaysiinayaan dabcan masalada hal xadiid baa ku soo arooray xadiidkana dacfi baa ku sugan walow bayhaqi uu tasxiixinayo in markaa biyo cusub loo soo qaadayo xadiid kale oo kale ku soo arooray ma aan arag waa ama sheegaya in biyo cusub loo soo qaadayo ama sheegaya inaan loo soo qaadayo marka caqiise iyo unbay arrintii tegaysaa iyo axaadiistii ka hadashay dhagaha in la masaxay unbaa la sheegay biyaa loo soo qaadayna lama odhan kuwii madaxaa lagu masaxayna lama odhan haddaba halkee la ilxaaqinaya qaarkood waa maadaama asxaabadii aanay biyo cusub sheegin halkii horaa lagu masaxay iyo qolo de madaxay ka mid yihiin wixii madaxa lagu masaxay unbaa iyagana lagu masaxay iyo dee jumhuurkan iyagu odhanaya maya wixii laga aamusay waa laga aamusay qiyaas baa loo baydi dhaguhu sidooda dee madaxii ka mid ma aha xataa haddii aludunaani min arasi ay soo aroorto waxaa soo arooray maaragtay waxa weeyaan sajada wejhi aladii khalaqahu wa samcahu wa basaru wejigii lagu sheegayaana iyaduna waabay soo aroortay dhaguhu waa wax iska mustaqbiloo madax bannaan marka xubinkii madax bannaanna si gaaraa biyo loogu soo qaadaa sida sandaarsigii iyo madmadadiiba biyo loogu soo qaadayay ayaa iyagana markaa waxa weyaan biyo loogu soo qaadaya ayay jumhuurku leeyihiin wuxuu yidhi wain tuhalli hayra masxin faxasan washaafici tahliia haada almasxi san wain tuhalli haddii aad markaa saddex saddex ka dhigtid hayra masxin masaxaadda wixii aan ahayn masxi wadda kii madaxunbu ahaa iyo kii markaa khufeynka tayamumkii meelahaaso dhame waa masxi wixii aan masxi ahayn markaad dahaaro qaadanayso haddaad taliisiso waa arrin shaafici isagu masxiga kan ah waa kaadda lagu jiro waa madaxi madaxa masaxaadiisii ayuu sunneeyeyo marka madaxa la masaxayo shaafici unbaa qaba saddex jeer baa la masaxaya qolyaha kale waxay leeyihiin masxi calalkhufaynku mid buu ahaa masxigii tayamumku mid buu ahaa kanna waa la mido waa mid isagu markaa wuxuu markaa isaguna qabsanayaa tawada'a rasul sl alaaan alaaan xadiidkii sheegaya iyo sidoo kale xadiidka cumaan oo isagana riwaayaadka qaarkood ay sheegayaan in madaxii saddex jeer la masaxay wuxuu yihi uma qsidi rijlayni lilkacbayni wakhaalifi shiicata ahlalmayn uma qsidi rijlayn labadii lugood mayr lilkacbayni ila lkacbayni ilaa koraamaha laga gaaray iyaduna dee waa aayadda ku sugan tahay wakhaalif shiicata ahlalmayn kuwii shiicada ahaa khilaaf ee markaa beenta u saaxiibka ahaa beenta la sheegayda waa cali baa loo dardaarmay iyo waxyaalihii kale ay sheegsheeganayeen halkan lugaha miyaa la masaxaya mise waa la maydhaya shiicadu waxay tihi waa la masaxaya shiicadu waxay tihi lugaha waa la masaxaya in wax lugaha la maydhayaa la yidhaahdo oo ka midii ma jiro aayadda markaa qiraadii waa arjuliku iyay markaa qabsanayaan laakiin ahlu sunnuhu dee aayadda labada qiraaba waa la aqriyey axaadiistii nabiguna faysal weeye bal weylun lilacqaabi min annaar goodi baaba soo aroray ciddii waxa weeyaan acqaabta ka tagtay iska daa meel kale markaa waxay markaa ahlu sunnuhu ay leeyihiin waa la maydhaya lugahe lama masaxay waratiban furuudahu kamaa yejib tartiibi furuudii weysada sidii markaa waajibka ahayd u tartiibi oo tartiibkii inuu waajib yahay halkan loo sheegay oo sidii aayadda loogu sheegay u kala dambaysay walmaaliki walxanafi qaala stuxib maalikigii iyo xanafigii waxay yidhaahdeen waa mustaxab tartiibtu waajibba ma aha maalikiyada iyo xanafiyadu waxay leeyihiin tartiibtu waa mustaxab waajib maaha maxaa yeelay dee laynama farin amar meeshaa kuma iman buyi qolyahan kalena waxay leyin waa tasan loo soo sheegay nebiguna weligiisaasuubuu wejaysan jiray bal eh, maaratay waxa weeyaan adkhala eh, allahu eh, mamsuuxan bayna maqsuulaat waxyaalo la maydhayo ayaa mamsuux la soo dhexgeliyey waxyaalahaasi markaa ka xujaysanaya uma alwilaau waajibun fataabici ilaa lada bni haabitin washaafici uma alwilaau weysadii in la xidhiiriyo oo la israacraaciyo oo aan muddo loo kala dhexaysiini waajibun waajib wey fataabici ay waali waalaadkii sameeyo mutaabici weysada isaa raaci ilaa lada bni haabitin washaafici abu xaniife iyo shaafici agtooda mooyaane iyagu labadaasi wilaagii ama muwaalaadkii waajib kama dhigayaan ee sunnay ka dhigayaan shaaficina waa jadiidkiisa dee qadiimku qolada horuu la socda inta badan qadiimku maalik buu waafaqa qadiimka shaafici i aalib sidii kafaal uu yii waa madhabtii maaliku i haalib waynu arki doonaa meelaha qaarkood aanu markaa waafaqsana uma lwilaaءu waajib fataabici ila lada bni haabiti washaafici wasaaqiطu wujuubuhu cama nasi wujuubkii muwaalaadku wilaagu dee damiirku noqonayaa wilaaga ama muwaalaadka waajibnimadeedu waxay ka dhacaysaa cama nasiya ciddii ilowday iyo wacaajizin ciddii aan karaynin limaalikin cinda maalikin bay saas tahay maalik ibni anasi e, maalik ibni anas raximah اllahu tacaala agtiisa isagu de waa ka yiri muwaalaadkii waa waajibe laakiin waa maca alqudrati waاdikri weeyaan waa qofkii awoodayey xasuusnaana ayay markaa waajib ku tahay buu leey muwaalaadku